xadiiu saabix waalaauun haadaa maxaluhu xadiiska soddon iyo toddobeeya kan waa meeshii looga hadlaayey warawa xaakim xaakim wuxuu ka wariyey can xusayn bni mixsaan raximah اllah qaala wuxuu yihi xadaanii waxay ii sheegtay camatii eedaday xadaanii xadaatnii camati eeddaday waxay ii sheegtay qaalad inay tihi ataytu nabiya nabigaan u tegey sal اllahu calayh wasalam fii bacdi alxaajati danaha gobol ka mida ah. dan aan ka lahaayaan nabiga ugu tegey faqaala nabi wuxuu yidhi ayu haadihi ah, tanu waa midna adaatu baclin anti ah, ama ey haadihi mid daanay haadihi waa markaas midda haadihi midaane adaatu baclin ma mid nin leh aad anti aduguta nin ma leedahay su-aashaasaa nabigu weydiiye ah, haadihi midaane adaatu baclin ma mid nin lahaata anti adiga qultu waxaan idhi tihi nacam haa ninaan leey qaala nabi wuxuu ihi kayfa anti low ninkaaga saad u tahay ma u roon tahay ma addeecdaa ma u naxariisataa ma seed ku tahay mase waad caasidaa waad khilaaftaa waad caraggelidaa waad dhibtaa seed u tahay ninkaaga qaalad waxay tidhi maa aaluuhu ninka kama gaabiyo ilaa maa cajastu canhu waxaanan awoodin maahane waxaanan awoodin maahane wax allo waxaan awoodo waan ku adeecaa waa ugu roonaadaa waa ku ilaaliya saasaan ku ahayn wax aan awoodo oo wanaaggiisa kana gaabiyo saasaan idin qaalad waxay tihi maa aluuhu kama gaabiyo ilaa maa shay maahan cajaystu canhu aan ka cajisoo kari waayey qaala nab wuxuu yidhi fa ayna anti minhu halkeed ka joogta ninkaaga halkeed ka joogta qof qiimo badan wanaag badan miyaad agtiisa ka mase qof oo aalimad ah oo dhibta oo sharci u arkayaad agtiisa kata fa inamaa wax kale maan huwa ninkaagu jannatuki waa jannadaadii hadaad addeecdo adoo salaada ilaahay tukada ramadaankaso haddaad ninkaaga addeecdo waa jannadaadii waa sababkaad jannada ku geli laheed wa naaruki ninku waa naartaadii hadaad dhibto aad caasido emarkiisa dibto dhibadhibaydo ka daba wareegto waa dariiqaad naarta ku geli marka maanta ka fiirso ninkaaga meeshaad ka joogto gabar kastoo muslimada saasaa nabigu yidhiye waa inay saas nafteeda weydiidaan gabareey ninkaaga halkaad ka joogta gabar kastoo muslimada su-aashaas waa inay isweydiidaan ilaa nabigaa weydiiyey nabigana waxaa dadka loogu soo diray dadka inuu u naseexeeyo soo ma jeedi ninkaaga halkaad ka joogta ninku waa jannadaadi ama waa naartaadi waa jannadaadi haddaad ilaalido xaqiisa aad adeecdo karaamaydo waxa weeye wanaag kula noolaato waa dariiqa janno ku geli lehe daad dhibto ka daba wareegto rafaadido aad khilaafto aad khiyaanto waa dariiqaad naarta ku geli hmm, daad khiyaanto maxaana khiyaanada ka mid ah wax allo wuxuusan raalli ka ahayn haddii gurigiisa lagu sameeyo waa khiyaano wax allo wuxuusan raalli ka ahayn oo aan ahayn wax ilaahay amray wix ilahay amray haduu diidan yahay de laga yeeli maayo mot laakiin ilaahay wuxuusan raalli ka ahay gurigiisa haddaad ku samaydo waa khiyaan waa khiyaan gurigiisa waxaa ka dhigtay guri dadka lagu dilo dadka makri looga mareego guri dadka lagu xanto gurigiisa waxa weeyaan heesaha iyo muusiqa meel lagu dhagaysto meel beleeda looga shaqeeyo waxa wey waxaasna waa khiyaan waa khiyaan naftiisiiya khiyaanta isagiiaabaan maka u maleeg maalkiisiiad khiyaamo waxaaso dhan waa dariiqii naarta marka gabarhkastaa su-aashaas nabigu weydiiyey ha isweydiido hooyo walbaana gabadheeda xadiiskaasa u dardaaranto nabigu uu baray dadka aabba walbaana gabadhiisa u dardaaranto rawaahu xadiidka alxaakima wariy fi lmustadrik wasaxaaxa waa saxiix yeelay raqamka laba kun toddoba boqol lixdan iyo sagaal wawaafaqahu dahabiy xaafid dahabina waa ku waafaqay xadiisku inuu saxiix yahay fiihi xadiidka waxaa ku sugan oo laga qaadanaa an turaaciya almar'atu haweenaydu inay ilaalido xaqa zawjaha ninkeeda xaqiisa calayhaa korkeeda xaalu ahaaday xaqa ninkeedu ku leeyay waa inay ilaalido wa an tuxsina waa inay u samafasho ilayhi ninkeeda wanaag waa inay u samaydo ixsaan u samaydo wa tajtahida waa inay ku dadaasho fii daacati daacaddiisa fii maa shayayna ku addeece laa macsiyata fiihi uusan ku sugnayn waxaan ninka gabadhu ku addeece waa waxaan allah lagu caasinay wixii allah lagu caasinaa qofna lagu addeecima wa ana daalika ninka oy addeecday ku dadaasho min asbaabi dukhuuli ljanna jannada gelideeda sababaha keena ka midta